bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين slى اllه وsلم عlى nabiyina mxamedi وآlihi وصaxbihi أجmaعين التmyiiz qala الناظم raximah اllahu taعaalى sm bmacnى min mubin nakira yunsb تmyiiza bma qad fasara kashibri أrضا وqafiizi bura wmanaweyni casla وtmra wbacda dii washibha jururhu ida adaftaha kamudu xinطaة ghidaa wالnasb bacdama udiifa wajaba in kana mithla milء اlardi dahaba wاlfaacila اlmacna nصba bafcala mufadila kaanta aclى manzila wbacda kuli ma اqtadىa tacajuba mayiz kaakrin babi bakri aba wjrur bmin in shita ayra di cadad wjrur bmin in shita gayra di اlcadad wاlfaacil اlmacnى kaطib nafsa tufad wcaamil الtamyiizi qadim muطlqa wاlficlu du tasriifi nasra subiqa waxaan kusoo dhex jirnay oon soo dhamayn hadeertaan xaalo haddii aada fiirisid xaalada iyo keyrkeeda waxay qeyb ka yihiin mafaaciishii oo fadlada ahayd oo dheeraadka ahayd ay qeyb ka yihiin marna waa mansuubaad ay isla yihiin marna fadlayka ay isla yihiin marka istihnaagii xaalihii tamyiizkii iyo shantii mafcuulo aan soo sheegnay kulligood waxay wadaagsadaan mansuubaadka shan iyo tobanka ay qeyb ka yihiin midda labaad waxa weeyaan fadlo bay yihiin oo cumdatulkalaamka wada mid ma ah marka maanta tamyiiz iyuu musanifka inta ka galaya tamyiiz luqa ahaan waxaa la yihahdaa eh, alfaslu can shay waxa markii lakala saaro wاmtaazu اlyowma ayuha اlmujrimuuna mujrimiinta dadka muminiinta ka dhexbaxa imtiyaazkaas waay tamyiizka marka luqa ahaan kaas weya tacriifkiisana musanifkaa kuu sheegay waxaa lagu magacaabaa magacyaal badan ou leeyahay tamyiiz magaca uu ku caanbaxay waay mufasirna waa la yidhaahdaa tafsiir waa la yihahda mubayin waa la yihahda tabyiin waa la yihahdaa mumayiz waa la yihahda kuli waa kuluhaa asmaa tu-addi ilaa macnan waaxid sidaad ka ogaan doontid marka tamyiiz maxaa la yihahdaa musanifkaa kuu sheegaa wuxuu ku yiri ismu bimacnaa min mubiinu nakira yunsabu tamyiizan bima qad fasara bimaa qad fasara ismun magac isimkoo bimacnaa min ah oo macnaa min ximbaarsan isimkoo mubiinu nakirata nakira cadaynaya yunsabu tamyiizanaa lagu nasbiyaa tamyiiznimo bimaa caamila lagu nasbiyaa qad fasarahu tamyiizka naftigiisa u fasiray marka fiiri waxaa weeyaan tamyiiskii tacriifkiisi iyo xukumkiisii isku kaa daray musanifka marka ismun bimacnaa min mubiinu nakira intaas waa tacriifkiisi yunsabu tamyiizan waxa weeyaan eh, xukumkiisi tamyiiska xukumkiisi annasbu mida kalena waa hadana xukum kaleo bimacnaa ana tamyiiz mansuubun bima qablahu mima fasarahu marka tamyiiz waxaa la yidhaahdaa sida musanifka hadda ku tacriif kulu ismin nakira mutadaminin macnaa min libayaani maa qablahu min ijmaal ama libayaani alibhaam libayaani ibhaami اnisba aw libayaani ibhaami اlismi aw nisbat اljumla tacriifka ugu wanaagsan in la yihahdo kulu ismin nakiratin mutadaminin macnaa min mubayinu aw mubayini liibhaami ismi aw nisbat اljumla intaasaa laysku yihahdaa isim markii la yiri ficil iyo xaraf tamyiiz ma noqdaan nakira markii la yiriyay nakira macrifa tamyiiz ma noqoto waxaana soo dhaaftay markii aan ku jirnay al oo adaatu tacriif ahayd wqad tuzaadu laazima kalaati wاlana wاladiina huma laati wlطiraarin ka banaati اlawbari kada waطibta nafsa yaa qaysu sari aan soo dhaafnay tamyiizka asha gasha zaa'id weeyaan waxaana keenta lidaruura marka taas xukumka ka bixi maysa nakira saas waay ah. mutadaminu macnaa min markii la yirayna xaalkiyaa ku baxay xaalki bimacnaa fii ay ximbaarsantaha haddaa tiraa jaaa zaydun raakiban ay fii xaali kownii raakiban bimacnaa fii bay qabtaa ayib markaasaa la yidhi mubayinun liibhaami ismin isim ibhaamka galay buu cadaynaya haddaa tiraa ishtaraytu cishriina cishriintii waa isim isimkaas lama yaqaan cishriinka waxay tahay daatadeedii baaba ibhaam gashayb cishriina naaqatan miya cishriina baqaratan miya cishriina eh, maxaan ku ihaha liiter miya cishriina eh, maxay tahay cishriinti cishriina beytan miya maxay tahay markaasaa waxaad leedahay cishriina jamalan jamalkii marka waa tamyiiz ibhaamka cishriin lasoo gudboonaaday yuu rafcinaya oo cishriintii wixii loola jeedo kuu cadaynay liibhaami ismin wa aw nisbati ljumla axyaanan waxaa weeyaan nisbada isimka daatadiisa ma aha haddaad tiraa tasababa zaydun markaasaa waxaa laleeyahay tasababa zayd ficilkan iyo faacilkan oo laisku tiiriyey nisbada ka dhexay karta maa huwa tasabub hada hal tasababa qay-an hal tasababa hal tasababa ishaalan waxay tahay lama yaqaano markaasaad caraqan leedahay iyo wixii lamid ah marka nisbada bayna alficli wafaacil ka dhexayso ibhaamka ku yimid ou rafcinaa marka tamiiskii wuxuu noqonaa in loola jeeda ibhaamu lismi inuu rafcinaa iyo ibhaamu nisba labadaas yuu leeyahay markaasuu wuxuu ku yiri ismun isim isimkoo bimacnaa min min macnihiisa ximbaarsan isimkoo mubiinu nakirata nakira cadayna yunsabu tamyiizana lagu nasbiyaa <clears throat> bimaa ba lagu nasbiyaa qad fasarahu tamyiizka uu nasbiya alxamdulilah tamyiizka naftigiisa midku fasiray hada tirahda ishtaraytu cishriina naaqatan hadaa tirahda naaqadii waxay fasirtay cishriintii oo waxa loola jeeday ku cadaysay marka midkaas mufasarka a ah naftigiisa oo cishriinta hiy alatii nasabat tamyiiza hadii uu yahay eh, ibhaami ismin hadii uu yahay haddii uu yahay ibhaam ibhaamu nisba haddii uu yahayne caamilka oo taaba zaydun caraqan hadaa tirahde ama tasababa zaydun caraqan ama taaba muxamedu nafsan hadaa tirahdee nafsantaas waxaa nasbinaya taabada ficilka ah marka musanifka hadalkiisi waxaa laga fahmaa baa layidhi bimaa qad fasarahu tamyiizka wuxuu fasiray in macnaha uu ula jeedo tamyiizka markuu tamyiizu nisba yahay iyo markuu tamyiizi maxaanku yidhaha ibhaami ismin uu yahayba labadaba isimka ka horeeyo mumayiska ah nasbinayn saas yaa laga fahmaya jumhuurtana saas ma qabaan markii uu mumayiska uu fasiraya markuu tamyiiz ilmaqaadir iyo cadadii wixii lamid uu yahay waay haddii tamyiizu nisba uu yahayna ficilkaa lagu nasbinaya labada way ku imaan doonaan marka eh, hadda qowlkaasna haddii hataa musanifka loo tiiriyo layiraahdo taaba zaydun eh, nafsan hadii nafsiga zayda nasbi hadii la yirah hataa qowl oo ay eh, bacdu nuxaad ay qabaan ibnu maaligna waxaad ogaataa fi naxwi laysa bimuqalidin imaam mujtahid fi naxwi waay walahu aaraauhu waqad balaga min alcilmi fi naxwi maa yumakinuhu an yakuuna mujtahidan walidaalika kownuhu ikhtaara ra'ya laa yucaabu calayhi liannahu yukhaalifu ra'ya اjumhuur lama dhihi karo markaasuu musanifki mithaalkugu daro wuxuu ku yidhi ka shibrin ardan wa qafiizin bura wamanaweyni caslan wa tamra ka shibrin oo kale waay ardan yani ishtaraytu shibran aan gatay taako oo ardan min ardin ah ko ardanti tamyiiz oo lishibri waay wa qafiizin ishtaraytu qafiizan aan gartay aan gatay buran min burin qafiiz tanag bur a ah waay wamanaweyni laba qun baan gatay casalan min casalin iyo wa tamran min tamrin aw lii manawaani casalan min casalin aad leedahay hadda asiga miithaal oo kaamil kuuma keenin laakiin shibri jumla gelita ardan tamyiiz uga dhig ku jeeda haadaa shibrun hadaa tiraa ardan min ardin waa dhihi karta marka waxaa laleeyahay tamyiizka yaa wuxuu u kala baxaa tamyiiz oo la yidhaahdo maxaan ku irahdaa tamyiiz mubhamka arbacatu anwaac noqdo inuu cadad yahay iyo inuu miqdaar yahay iyo inuu yahay maa yushbihu اmiqdaar iyo inuu yahay maa kaana farcan litamyiizi afartaas tamyiiz waxaa laysku yihahdaa alsmu اlmubham aladi yaxtaaj ilى tamyiiz alcadad oo kale waxaa weeyaan raأaytu axada caشhara kowkaban hadda fiiri axada cashara cadad waay hadduu yuusuf ku dhaafi lahay ra-aytu axada casharaan arkay axada casharada waxay tahay lama ogaan lahayn ma ariba ma geelba ma dhulba ma dadba waxay tahay laakiin kowkaban markuu yihi axada casharkiyaa la fasiray marka axada kaanad mubhaman qabla qowlika kowkaban kow iyo miqdaar inuu yahay wax wax lagu miqdaariyo ka shibrin ardan wamanaweyni casalan oo kale waay wax wax lagu waqafiisin buran kulli waxaa weeye maqaadiir waay waxyaalaha oo hadda maanta kiilooyin iyo loor iyo meesha laga isticmaalo ayaga wax kale isticmaali jireen waxna subagaa lagu lagu qiyaasi jiray wax macnaha wax soo go sida badarka iyo maxaasiilka ziraaciya lagu miqdaarin jiray wahaakada ninba wixiisuu yaqaana maa yushbihu اlmiqdaar faman yacmal mihqaala darati khayra yara fiiri mithqaal hadirtaan wax wax oo oo macnaha mithqaala dara dara wax lagu mihaale ma aha wax lagu miisaamo ma aha laakiin waxaa layihi taqdiiran wa fardan waxa wax ugu yaroo lagu miisaamay ahaan lahayd marka khayran tatamiiska yimiday bacda maqaadiir ma ahna maa yushbihu maqaadiira lyiri midka afaraad oo mubhamka imaanaya waxaa weyaan maa kaana farcan litamiizi tamiiska farciisa waxaa tiri hada khaatamun xadiidan ama ishtaraytu khaataman xadiidan aa tiri ishtaraytu khaataman aan gatay xadiida min xadiid marka fiiri tamyiiskii mumayiskiyaa farcan tamiiz noqday xadiidki waa shay caame khaatamkana waa juz min alxadiid washtaraytu jubatan khazan min khazin khaziga waa nooc badan oo xariirta kamid ah jubadina waa juz min ay noqotay intaasaa waxaa la yihahdaa yani almubham aladi yaxtaaj ila ila tamyiiz kaasaa la yihahda musanifka marka qeybuu ka sheegay wuxuu ku yihi markaan ka shibrin ardan masaaxo waay maqaadiirtay soo gelay wa kafiizin buran wax wax lagu beego waa asiga kafiiz iska dheh iyo wa manaweyni casalan manaweyni waxaa weeyaan annaga soomaalidana qumbahan subagga ku shubanaa sidaas wax lamida oo kale iyagana isticmaali jireen iyo wa tamran marka kaas waxa weeyaan tamyiiz almaqaadiir cadad iyo maqaadiir iyo maa yushbihi maa kaana farcan an tamyiizi kulligood mithaalkoodii waa tamyiiz nisba waa ku markaasuu wuxuu ri wabacdadii washibiha jruru idaa adaftahaa ka mudu xinطatin ghidaa markaasuu wuxuu ku leehy musanifka wajrurhu tamiiski jar bacdadii kuwa aan kuu soo akhriyay gadaashood iyo washibihaa wixii shabaha waxa weeyaan jar idaa adaftahaa ayadii haddaad idaafaysidoo tamiiskii aad u idaafaysid ka qowlika weeyaan muddu xindatin hidaa muddu xindatin xindadii mudkeeda hidan waa macnaa khadaaun waay fiiri hadeertaan wuxuu ku leeyahay haddii tamyiiz alcadad iyo tamyiiz almaqaadiir haddaad idaafaysid waxaa kuu banaan inaad ayadii idaafaysid oo mumayiskii tamyiizkii naftigiisana mudaafu ileyhi aad ka dhigtid mithaalkiisa waxaa kamid ah muddu xinطatin haddaad tiraa ishtaraytu mudda muddan suusaan gatay xinطatan min xinطatin tamyiizay noqon lahayd liannahu ishtaraytu muddan haddaad tiraa mudkii lama yaqaano ma galeyba ma ma ma bariisba ma maxay tahay markaasaad xinطatan tiri sarayn waay ama qamadi fiiri marka haddaad tiraahdid ishtaraytu muddan ay ahayd xindantan tanmiis ay ahayd markaasaa li waxaa kuu banaan inaad mumayaskii oo mudki ah aad idaafayso tamiiski u idaafayso tiraahda ishtaraytu mudda xindatin inaad tiraahdeed macnihiina waa ximbaarsan tahay oo tafsiirkiina wuu wataa cibaaradiina akhaf way ka fududdahay way kuu banaan tahay buu ku yiri marka waa laakiin cadadki iyo waa imaan doonaan cadadka lama idaafayn karo liannahu cishriina naaqatan cishiriina naaqatin lama dhihi karo cadadka waa ka duwan yahay laakiin maqaadiirta waxa weeyaan waa la idaafeyn karaa maa yushbihu lmaqaadiir waa la idaafeyn karaa kadalika eh, maa kaana farcan litamyiizna waa la idaafay karaa oo haa ishtaraytu khaataman xadiidan min xadiid waxaad dhigi kara ishtaraytu khaatama xadiidin aad dhihi laakiin cadadka yaa duwan waana imaan doona musanifka asaa kuu sheegi doono markaasuu ku yiri wajruurhu tamyiiski jar bacda dii midaan gadaasheedu maqaadiirta faa'iidaynayso io wa shibhihaa maqaadiirta midka shabahdo mithqaala daratin oo kale idaa adaftahaa maqaadiirti haddaad idaafayso ila tamyiizi u idaafaysid ka qowlika weeyaanoo muddu xintatin ghidaaa tiri muddu xintatin xintada mudkeeda ghidaa yani khida waa dadkii waa ku filan yahay qada buu noqon karaa ayib taa waxa weeyaan marka waxaad dhihi kartaa cindii shibru ardin wa cindii qafiizu burin wa cindii manawaa casarin wa cindii manawaa tamrin fiiri marka iyadii tamyiiskii ay cadday lahayd iyadii loo idaafiy tamyiiskii a loo idaafiy kii hore mudaaf ileyh laga dhigay waa banaan yahay marka taas waa hal mas'alo weeyaan masأalada labaad wالnصb bacda ma udiifa wajaba in kaana mithla milء اlardi dahaba wالnصbu nasbihi wajaba waa waajibay bacda maa udiifa markii mumayiskii la idaafay kadib tamyiiskii in la nasbiyo waajib waaye in kaana haddii uu yahay mithla qowlika mil-u lardi dahaban aa oo kale haddii uu yahay beytkan waxaan ugu soo kordhay waxa weeyaan wuxuu ku leeyahay tamyiiskii hadda waxaan soo sheegnay jawaasu idaafati اlmumayazi midka la tamyiizinayo ila tamyiiz loo idaafiyo oo shibru ardin la yihahdo laakiin wuxuu ku leeyahay haddii maqaadiirtii ilaa gayri tamyiiz loo idaafeeyo tamyiizkii inuu nasba ku yimaada waajib ah fiiri markaas tamyiizkii bmacnaa idaa udiifa almumayaz ilىa gayri tamyiiz wajaba nasbu tamyiizi ayib markaasaa waxaa tiri ka qowlika maa fi الsamaai qadru raaxatin saxaaban fiiri hadirtaan qadru oo mumayaskii ahaay qadru saxaabin lama dhihin oo saxaabkii looma idaafaynin laakiin gayri tamyiiza ah loo idaafay raaxatin markaasaa saxaaban tamyiiz in la keena waajib waay markaasuu musanifku yiri wanasbu nasbihi wajaba waa waajibay bacdamaa udiifa kan horo maqaadiirta haddii la idaafeeyo ilaa gayri tamyiizi loo idaafeeyo tamyiizkii in la nasbiyaa waajibe in kaana hadii uu lamid yahay mithla qowlika milu lardi dahaban aayadii u kasoo dabqaadanay falan yuqbala min axadihim milu lardi dahaba falan yuqbala laga aqbali maayo min axadihim milu lardi ardada muggeeda oo dahaban min dahabin fiiri haddii markii hore la dhihi lahay lan aqbala minka mil-an dahaban mil-an wax buuxa oo dahaban marka fiiri mil adi oo awl tamiiz mumayis aheed oo dahabana tamiiz aheed waa laysku idaafay karo milu dahabi waa la dhihi karay oo maadaama kii hore aan dahabkii loo idaafaynin laakiin udiifa ilaa gayri tamyiiz oo ardadii ah wajaba an yaatiya tamyiizu mansuuban marka mithaal ahaan oo ugu qaadana aayadii uu ku xasuusinaya in kaana mithlu lardi dahabaa sidaasu u jeedaa ayib marka intaas waxa weeyaan haddii tamyiizkii tamyiiz maqaadiir uu yahay cadadkiina waa qeybe axkaam ay wadaagsadaan waa loo idaafay karaa ilaa tamyiiz alcadad mooye haddii loo idaafeeyo yakuunu fi lmacnaa tamyiiz laakinahu majruur haddii laakiin kan horo mumayiska ilaa gayri tamyiiz loo idaafeeyo yajibu an yaأtiya tamyiizu mansuuban milu lardi dahaban waay ayib markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay wاlfaacila اlmacna nصiba bafcala mufadila kaanta aclى manzila w bacda kuli ma اqtadaa tacajuba mayiska akrim babi bakri abaa wansiba nasbi alfaacil almacnaa midka macnaha faacil ka ah tamyiizka macnaha faacil ka ah ka nasbi biafcala ku nasbi mufadilan xaal atay ku kala saramariayo mithaalkeedana anta aclaa manzila min caliyin oo kale waay fiiri musanifku wuxuu ku leeyahay tamyiizka oo bacda afcali tafdiil dhaco laba xaaluu mid ka yahay inuu macnaha faacilka ximbaarsan yahay wayajibu nasbu xiina idin wain lam yakun kadalika fayajibu jaru bilidaafa labadaas xaalo midow kuu sheegay midda kalena mafhuumkeeda laga qaadanaya saas weeyaan markaasuu ku yidhi wansiba nasbi biafcala waxaad ku nasbisaa alfaacil almacnaa tamyiizka macnaha faacilka kaa mufadilan xaal aa tahay mid kala geynayo kala saramarinayo mithaalkeeda ka anta aclىa manzila min fulaan ah meesha ku qarsan anta aclىa manzila min hada aada leedahay marka waxaa lagu leeyahay haddii uu yahay tamyiizka bacda afcali tafdiil imaanayo bimacna alfaacil hadduu ximbaarsan yahay yajibu an yaأtiya mansuuban markaasaa laisweydiina laleeyahay kayfa yaأtii mansuuban markaasaa lagu leeyahay aclaadaas oo ismu tafdiilkaad ficil u bedelaysaa marka macnaheedu waxay noqonaysaa calaa mansiluka asalkeedi saaseeda calaa mansiluka gurigaadoo sareeyo yaa nin kale uu kula murmay ou leeyahy anagaa kaa guri sareeya ninkan wuxuu ahay haadaa fulaan calaa manziluhu gurigiisa waa sareeya nin kalaa la murmay nimaa yimid oo xakam marka u yimid markaasuu yihi anta aclaa manzilan awalkii hore faacil waa ogow hadda muxuu isu bedelay tamyiiz marka tamyiizkan idaa daqaqta nadara fiihi wajadta anahu muxawalu min alfaacili awala saabiqan marka ka anta aclaa manzilan marka calaa manziluk hadday tahay marka yajibu an yaatiya mansuuban oo lama hoos dhigi kara waay nuqdo waa taas waa badan yahay oo ana akharu minka maalan wa acazu nafaran fiiri يعني kathura maali waa ayay ahayd caza maxaan ku irahda jaahi oo kale sidaas ama caza nafari ama qabiilati faacilay asalkooda ka wadan yimaadeen marka haddii bacda afcal tafdiil ou dhaco tamyiizka macna alfaacil ouna ximbaarsan yahay yajibu nasbuhu afcalaadana nasbinayso wuxuuna kamid yahay min mumayizi nisba nisbada hadii la yidha hadda la dhihi lahay anta aclaa minhu haddii la dhihi lahay maxaad kaga saraysaa cilman miyaa ma tuulan miyaa ma jaahan miyaa ma jisman miyaa manzilan markii la yihi markaa xagga mansiladaad ka saraysaa manzilan yani mansilatan iyo guriga oo daatadiisana waa la dhihi karaa ayib laakiin waxaa marka laga fahmay haddii ida kaana الtamyiizu aladi yaqacu bacda afcali tafdiil laysa macnaa alfaacili laysa faacila fi اlmacna maxaa la samaynaa yajibu jaruhu waxaad leeay zaydun afdalu rajuli wa hindun afdalu imra'ati aa laleeyahay hadda fiiri afdaludaas waxaa ka dambeeya tamyiiz waay laakin laa yajuusu an yaatiya mansuuban oo lama dhahayo zaydun afdalu rajula lama dhahayo lianna arajul wain kaana tamyiizan wa waaqica bacda afcala tafdiil laakinahu laa yaxmilu macna alfaacili oo lama dhahayo zaydun fadula rajulu maba iskeeni kartabe zayd rajulaa fadli leeshtay ma imaan karto marka saas hadday tahay midka macna faacil ximbaarsan nasbigiisa waajibe wa bacda kuli maqtadaa tacajuban mayiz ka akrin biabi bakrin aba wa mayiz tamiizyo sooc bacda kuli maqtadaa bacda kuli maa ficil kulligiisa iqtadaa tacajuban keenay wixii tacajub gadaashiisa dhacayne tamyiizku nasbi ka qowlika akrim wanaag badnaa biabi bakrin abubakrin aban maxaa xagga aabbaha wanaag badnaysiiyey ka akrim biabi bakrin aba hadda fiiri akrim afcil iyo afcala unbay baleedahay ee tacajubka laba wasni waay maa axsana zaydan iyo wa axsin bizaydin ay ahayd asalkeedii marka haddii labadaas ficil gadaashoos tamyiis ou dhaco waxaa waajib ahaa laleeyahay inuu mansuub noqdo maa axsana zayda rajula min rajulin axsana zayda ficil iyo faacil iyo mafcuulu bihi waa intaas maadaas ama maa macrifa la craabi kara ama nakira axsana faacilkeeda yajibu taqdiiruhu damiira mustatiran oo wujuuban loo qari weliba zaydan mafcuulkiisi ama mansuuba bitashbiihi bilmafcuuli bihi labadaas markaad ka baxdid yaad rajulan kadib waa tamyiis maa axsana zayda rajula wa akrim biabi bakrin abaa fiiri yani sunnada naftigeeda amhiladeeda ibnu maalik markuu sidaas leeyahay wuxuu ogyahay dad badan oo oy bidcada wasakhaysay inay adduunyada ay buuxaan oo aan abubakrin lagu soo qaadi karin markaasuu abu bakrin asigana yataladad bidarbi اlamhilati calayhi lilbayaani calى mansilatihi wa mansilati abiih whaakada suna tatafajaru min ashdaaqihi markaasuu wuxuu ku leeyahay wamayiz sooc bacda kuli maa ficil dhammaantiis gadaashiisa iqtadaa tacajuban keenay tamyiizkeen waxaad leei kartaa ka akrim biabi bakrin abaa akrim wanaag biabi bakrin akrim biabi bakrin macnaha akrama abu bakrin abu bakrin baa wanaagsanaaday aban min abin faacilka oo bacda afcili tacajub yimaado ba zaaid ahaa lagu jira wakafaa bilaahi oo kale badeeday lamid tahay marka ka akrim babi bakra wa axsin bizaydin eh, eh, rajula aada leedahay marka waxyaalaha in la nasbi ay waajib tahay ka mid tahay markaasuu musanifku haddana wuxuu yiri wajrur bimin in shita gayra di lcadad wاlfaacil اlmacnaa kaطib nafsa tufad wuxuu ku leeyahay wajrur jar bimin ku jar in shita haddii aad doontid gayra di lcadadi cadadka midka u saaxibka waxaan ka ahayn tamyiizkii min geli haddaad rabtid wاlfaacili gayri اlfaacili اlmacnaa midka macnaha faacil aan ka ahayn midka macnaha faacilka ah waxaan ka ahayn haddaad rabtid min gili mithaalkeeda waxaa kamid i eh, kaib nafsan tufad kaib wanaagsanaaw nifsan min nafsin min jihati nafsi tufad waa lagu furanayaa tan xukumkii labaad waay oo waxaan soo niriyey faacilka tamyiizka ama mumayiska hadii uu mubham yahay maqaadiirti iyo cadadki iyo shibl maqaadiir iyo kulligood waxaa kuu banaan in adiga idaafaysid oo tamiiski loo idaafeeyo waa soo sheegnay xaalada labaad waxaa banaan tamiiski oo aan niri ismun bimacnaa min mubiinu nakira mintii au ximbaarsanaa in lasoo muujiyana waa banaanta tamiiski maxaanugu soo niri ismun bimacnaa min mubiinu nakira yunsabu tamyiizan bima qad fasara tamiiska macnaa minuu ximbaarsanaa niri mintii ximbaarsanaa in lasoo muujiyana waa banaanta waatanaa wajrurjar ay tamyiiza tamyiizkii bimin ku jar in shita haddaad doontid hayra dilcadadi wajrur bimin ku jar hayra dilcadadi cadadka midka u saaxiibka midaan ahayn bimin ku jar in shita wاlfaacili hayra dilfaacili hayri اlfaacili dheh hayra اlfaacili hayra alfaacili macnaa mid macnaha faacilka ka a waxaan ahayn min ku jar mihaalkeeda waxaa weeyaan ka طib nafsan tufad طib nafsan waxa weeyaan taabat nafsuka yay ka timid macnihii bay faacil ka tahay nasbadeeda waajiba min lama geli karo wixii aan cadad faa'iidaynaynin ama macnihii hadda aan soo sheegno akharu minka maalan wa acazu nafaran aan soo lahayn labadaas wixii ka soo haray tamyiiskii baqiyadiisii minaa la geli karaa oo hadda waxay ahayd cindii shibrun ardan ay ahayd ardan eh, tamyiiz ay ahayd ard intii waxaad heli kartaa minaad geli kartaa cindii shibrun min ardin wa qafiizun buran ay ahayd qafiizun min burin wa cindii manawaani casalan ay ahayd manawaani min casalin yaad dhihi kartaa wa qarastu larda min shajarin laakiin waxaa laleeyahay midka faacil macnaha ka ah waxa weeyaan ma la dhahayo taaba زaydu nafsan ma banaano taaba zaydu min nafsin in la yihahdo ma banaano kan cadadkana waa lamid oo lama dhahayo walaa cindii cishruuna min dirhamin lama dhahayo ee waxaa laleeya cishruuna dirhaman in la yihahdo waajib ah waajibkaas waajib waxay kusoo degay ma ahna waajib istiqraa iyo tatabuc lagu keenay wa khilaafna lama waynayo laakiin sidaas ay culammada yidhaahdeen ayib marka waxau ku leeyahay wajrurjar hayra dilcadadi tamyiiska cadadka u saaxibka waxaan ka ahayn iyo walfaacili lmacnaa midka macnaha faacil macnaha faacil ka ah ka ahayn bimin ku jar in shita haddaad doontid mithaalkiisi kii faacilka macna ahay ka dib nafsan tufad dibna nafsan macnaa taabad nafsuka asalkeeda faacilay ka timid nasbadiisaa waajib ah markaasuu ku leeyahay wacaamila tamyiizi qadim muطlaqa wاlficlu du tasriifa naslan subiqa waqadim hormari caamila tamyiizi tamyiizka midka ku camal falayo muطlaqan weligaaba hormari muطlaqan bimacnaa ayan kaana wاlficlu ficilkii du tasriifi gidgidinta u saaxibka ahay subiqa waa lagala hormaray tamyiizkii nasran si yar waay xukunkii ugu dambeey wuxuu leeyahay maadaama tamyiiska waxa ku camalfalayo oo maqaadiir iyo keyrkeeda ay yihiin oo ay caamilkeeda ay yihiin waxa weeyaan tamyiiska in la dimariyaa waajib ee ah, sidii xaaladii oo kale ma aha saasaad leedahay oo marka waa maxay waxaad leedahay marka ma dhehaysid cindii shibrun ardan aydoo ahayd ardan cindii shibrun lama dhahay ardigii lama hormarinayo cindii kafiizun buran ay aheed buran kafiizun lama dhahay marka saasaa loo jeeda waqadim hormari caamila tamyiizi tamyiizka midka ku camalfalay muطlaqan ayan kaana waa sidaasaa laleeyahay ma banaano markaasuu yihi wاlficlu du tasriifi naslan subiqa wاlficlu du tasriif ficilka mutasarifkaa subiqa tamyiizkii waa lagala hormaray calayhi cala اlficli naslan si yaraan ah qolaa waxay qabaan hadduu ficilka mutasarif yahay yajuusu an yataqadama atamyiizu calayh oo marka waxaad leedahay nafsan daaba zaydun awal daaba zaydun nafsan ay ahayd nafsan tamyiisaas ay u dib martay caamilka ficilkaasna waay oo daabada ah ficilkii daabadan a ah, tamyiiska laga hormariyay nafsan daaba zaydun wa shayban ishtacala rasi wa ishtacala ra'su shayban ay asalkeedii ay ahayd asalkeedii hore waxay ahayd washtacala rasu shayban carabi ahaan shayban ishtacala rasi si aad u yar baa loo isticmaali karaa arintaas ayada waxaa laleeyahay carabtii waxaa laga maqlay atahjuru leyla bilfiraaqi xabiibaha wamaa kaana nafsa bilfiraaqi taiibu sidaasuu yiri atahjuru leyla leyla maka haajiraysaa bilfiraaqi ka tegid xabiibaha ma igu haajiray inay ka tagto wamaa kaana nafsan wamaa kaana taiibu mana wanaagsanaato bilfiraaqi in laga tago nafsan kuma wanaagsanaato yani ma in goysay rabtaa buu le naftana caadatan waxaa lagu yaqaana in la gooy raalli kuma ah marka nafsan oo tamyiiz ah you ka hormariya taiib oo caamilkeedii ah caamil iyo macnaha waxay kala yihiin iyo midkii mufasarka ah waxau yiri marka haddane wa qowl shaaciri u daliil oo dayactu xasmii fii ibcaadiya alamala wamarcawat wa shayban ra'si istacala uu yidhi dayactu xasmii aniga go-aankaygii inan qaata xasmi waxaa waaye yani go-aanka adaga xasmi la yidhaahdo waan dayacay fii ibcaadi alamala amalkii aan fogeystay weli wakhti dheeraad noolaad doontaa aan iska leehay marka haddooda towba keeni doontae iska cayaar wamarcawaytu markaasuu yidhi ama wamarcawat nafsi labadaba naftaydi ma ayna kaaftoomin walxaal wa shayban min shaybin rasii ishtacala wa rasiin magaxaygane ishtacala ou ololay shayban min shaybin ou ku ololay marka fiiri wa rasi ishtacala shayban in la dib maryay ahayd markaasuu soo hormariyay marka waxaa laleeyahy taas si yaraan ayaa lagu arkaa xuruufu اljari qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala haaka xuruufa اljari wahya min ilaa xataa khalaa xaashaa cadaafican calaa mud mundu ruban laamu kay waawun wataa wاlkaafu wاlbaa walacala wamataa bالظaahiri khsus mundu mud waxataa wاlkaafa wاlwaawa waruba wataa wاksus bmud wmundu waqta wbrub munakara wataau lilaahi warab wmaa rawow min naxwi rubahu fataa nasrun kadaakahaa wanaxwuhu ataa intaan yaraan ugu faa'iidaysanaynaa xuruuftan hadeertan waa iska tirin leh ayadii oo la tiriyo waay markaasuu yihi haa ka qaado haa ka ismu ficil waay xuruufa aljari jartii xuruuftii oo isimka jaraysay qaada buu ku yidhi marka fiiri mansuubaad dhan waan soo sagootinay maanta waxaan ka gelaynaa meeshaan majruuraadkii baan ka gelaynaa majruuraadkii asal waxaa waa xuruufta haaka qaada xuruuf aljari hoos dhiga xuruuftiisi qaado wahya iyadana min weeyaan ilaa waa xataa waa khalaa waa xaashaa waa cadaa waa fii waay can waa calaa waay mud waaye mundu waaye ruba waaye allaam waaye kay waaye waawun waaye wataa waaye walkaaf waaye walbaa waaye walacala waa mataa intaas waa tirin musinifka wuxuu awood u helay laba beyd keli a ah, labaatan xaraf min xuruufi اljari inuu ku aruuriyo ayib marka labaatankoodaas saddex horta way soo hormartay waad ogtahay baabulistihnaa khalaa iyo caddaa iyo xashaa oo marka waxaan soo nariyey in kaana maa bacda hadihi bacda hadihi alfaad mansuuban fahiya afcaal wain kaana majruura fahiya xuruufu jar marka xuruufuljar waxay kamid noqon doontaa markii maa bacdigeeda majruur ou yahay tafsiilkoodina horibuu usoo maray labaatan markaad saddex ka jirtid toddoba iyo tobanaa kuu soo hartay saddex kalena kasii jar haddane oo waa maxay waa key my waxaad tidhi ha key iyo lacala iyo mata kuwaasna waxaa lee si yar ah wax loogu jaraa waxay wax yar ay ku hoos dhigaan si macnaha qaliila xataa ibnu hishaam alansaari fi awdaxi lmasaali wuxuu ihi shaadba weeyaan in wax lagu jaro in wax lagu hoos dhigaan ujeedaa in wax lagu jaro oo wax lagu hoos dhigo key iyo lacala iyo mataa waa yar tahay ayib ama waa shaad waxaa ka fiican sida eh, ibnu caqiil iyo keyrkiisa u yidhaahdeen in eh, mataa wax lagu jaro waa luqatu qowmin qolo yara gaar u le markii carabti ay boqolaal qabiil u kala baxtay hal qabiila keligeed ayaa mataa marka qaarkeed wax ku jirta marka qaarkeed waay lacalana sidaas oo kale waay ayib marka saddexdaas aad ka reebtid afar iyo tobanaa soo haraysa xuruufu ljari oo xaqiiqiga ah afar iyo toban xaraf waay saddexna oo khalaa xadaaya xaashaana mutaradid bayna alficliya walismiya wa haadihi thalaatha alakhiira oo aan sheegnayna waxawaa tujaru naadiran waxaa ka maqanaari lowlaa lowlaa hiya min xuruufi اljari cinda bacdihim oo waxaa weeyaan lowla اllahi oo kale yaa laleeyahay ayadana lowlaa baabkeeda waa imaa doonta marka aan bilaawna waxa weeyaan markii eh, lacala la yidhaahdo kay kay waxaa la yihi takunu xarfa jar fi mawdicayni inay maa istifhaamiya gasho oo kayma la yidhaahdo kayma maxaa waxaa badan in limah la yidhaahdo laam booskeeda la isticmaalo waa hal xaala ma istifaamiyay gashaa ayib midda labaad waxaa la yidhi ficil mudaaric oo mansuub ah oo an loo qadari doono oo laleeyahay eh, ji'tu kay ukrima zaydan haddii la yidhaahdo ukrima ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmaratan eh, wujuuban bacda key iyay noqonaysaa markaasaa leeyahay antaas wamaa dakhalat calayhi fi ta'wiili masdarin majruuru bikey oo ji'tu liikraami zaydin ay noqona kaafkii laamay isu bedelaysaa waxay jaraysaa ficilkaas iyo anta muqadarada oo nasbisay iyo wamaa bacdahu ta'wiil markii lagu dhalaaliyo markaasaa laamu key lagu jaraa markaasaa waa liikraami zaydin laakiin qolaa waxay leeyihiin maye sidii ibnu hishaam al ansaari oo kale wuxuu leeyahay waxaa wanaagsan keydi masdariya in laga dhigo waxa waxjarayana laam oo xarfu jar ah la soo qadara waxaana u daliishanay buu leeyahay waxaan aragnay mar badan laamtii oo ka horeysa likay laa tasow likay iyadoo la leeyahay oo laamtii ay keydi ka horeysaa la arkay markii ay ka maqan tahayna ayadiyaa la soo qadara marka wax wax jara waa laamtee kay wax ma jarto saasay qolka noqonaysaa waxaa la leeyahay mowdic kale ay keydi jirtaa maa masdariya maa istifaamiyana way jirtaa maa masdariyana way jirtaa ficilkii mudaaricna way jirtaa ayadoo macnaha maadi wax jartay waxaa kamid a eh, maa masdariya idaa anta lam tanfac fadura fainamaa yuraadu lfataa kay maa yaduru wayanfacu idaa anta lam tanfac hadaad adiga waxba anfacayni fadura gayrak dadka kala dhib ou leeyahy fainamaa yuraadu اlfatى shaabkii waxaa loola jeedaa loola qasdaa kaymaa yaduru wayanfacu inuu wax dhiba ama wax anfaca marka waxaa loo jeedaa baa layidhi kaymaadaas maadaasaa masdariya kaymaa yani waxaa weyaan liduri wanafci macnihii saasay ku imaanaysaa dad badanna maadaas waxaa leey zaaida weeyaan keydina baabkeeday ku baaqi tahay sidaasay leeyihin macnahana sax ma aha qofka haduusan waxba anfici karin sida sharciga waxaa waye hadaadan aadan macruuf wanaag dadka u samayn karin fa cala aqali inaad shartaa dadka reebatid waay laakiin ma aha hadaadan dadkii anfici waysad marka dadka dhib diin ma aha kaas waa jaahili weyaan ayib marka macnaha an tumsika sharaka can اnnaasi sadaqa waay marka aniga haddii aan shaksiyadaydi wanaag aan ku sugi way dadkan dhibaya wax la yihahda ma jiraan ayib taas waxa weeyaan kaydi iyo wamaa qiila fiiha lacala kuu soo hartay lacala in wax lagu jaro waa yar tahay wa hiya luqatu cuqayl qolo oo cuqayl qabiil la yidhaahdo yaa wax ku jarto oo waxay laga maqlay baa la yidhi shaacirkooda inuu yidhi faqul tudcu ukhraa warfaci sawta jahratan lacala abilmiqwaari minka qariibun faqultu ninkii waxaan u iri buuri udcuu ukhraa mar kale u yeer warfac sawta jahratan aadan sawtka u qaad lacala abilmiqwaar ninka la yidhaahdo inuu qariibun minka inuu kuu dhow yahaa dhici kartee marka fiiri lacala abalmiqwaari luqada fasiixada saasuu ah oo marka abaadii ay ismaa lkhamsa ay noqoto alifna macnaha lagu nasbiyo markaasuu hoos dhigu lacala abilmiqwaari ou yiri maa adri hal cuqayl lacaloo dhan xaraf jaar may u isticmaashaa mase min muqtadayaati lugatihim annahaa tansibu biha alisma laakiin marka qaarkeedna waxay u isticmaaleen xaraf jaarmiya allahu aclam waxaa kamid ahaa layihi qowluhum hadane lacala allaahi fadalakum calayna bishayin ana umakumuu shariimu ninaa wuxuu leeyahay eh, way isku ammaantameen anigaa kaa fiicnaa markaasuu iri lacala allaahi ilaahay wuxuu mudan yahay fadalakum calayna inuu idinka inuu adinka idiin fadlo annaga waad naga fadli badnaateen bishayin ana ummakum hooyadiina shariim inay tahay wax la sheegi kara maaha marka ilaahay magaciisana meesha in lagu soo qaata mama ahaynba waa qilat ladab weeyaan macnaha hadaadba naga fadli badantihin hooyadiina xumaatay baad nooga fiicantiin u leey marka qoladaas marka lacalana waa yihaahdeen callana waa yihaahdeen callina waa yihaahdeen luqadooda waa reer cuqayl waa mataa a ku hartay mataa faljaru bihaa luqatu hudayl uu yihi saasaa laysku yiri oo waxay leeyihiin akhrajahaa wuu ka bixi lacagti mataa kumihi ama akhrajaha gacantiisi waa bixiyey mataa kumihi min kumihi mataa kumihi ay u isticmaalayaan oo ayagana shaacirkooda waxaa kamid a sharibna bimaai اlbaxri huma tarafacat mataa lujajin khudrin lahuna naiju waxau leeya sharibna way cabeen daruuradii bimaai lbaxri bay ka cabeen huma tarafacat saxaabadii ama daruurkii yaa wuxuu leeyahay badi buu biyihii ka qaatay mataa lujajin min lujajin markaas hiryaal buu ka qaatay khudrin cagaaran lahuna naijun sawdyaalna ay leeyihiin marka mataa lujajin macno ahaana ma ah roobka ilaahay markuu keenay macnaha badu marka ay saxaabka horta roobka ka qaadaa koray u qaadaa biyihii soo sifaysaa markaasaa roobkiisaas ku yimaadaa eh, ma aha ilaahay subxaana wa tacaala roobka koruu ka keenaa badda inay saxaab ka qaadan uma baahan ayib marka lowlaa iyo key iyo lacala iyo mataasi yaraa wax loogu jaraa ama qoloyo inay gaar ku yihiin sidaasaa la yihi macnaha oo lowlaaki iyo wax lamid ayaa la maqlay intaas markii aa soo tiriyey yaa musanifka marka wuxuu haddana u galay qeybsin inuu ayaga qeybiyo xuruufti xuruuftiise loo qeybina markan sidaan uu leeyahy musanifka raximah اllahu tacaala wuxuu ku yihi bاaahiri bاaahiri ksus mundu mud xataa wاlkaafa wاlwaawa wruba wtaa wksus khaas yeel mundu iyo mud iyo wxataa iyo wاlkaafa iyo wاlwaawa iyo wruba iyo wtaa bidaahiri ku khaas yeel marka waxaa lagu leeyahay haddana xuruuf اljar waxay u qeybsamaa maa yakhtasu bاdaahiri wayajuru daahira walaa yajuru damaa'ir iyo maa yajuru daahira wاdamaa'ir labadaas yay u qeybsanaan oo ku leeyahy musanifka marka fiiri toddobadii wuu kuu tiriyey toddobadaas waxa weeyaan daahirka keli a bay jaraan marka wuxuu ku leeyahay wksus khaas yeel mundu i wamaa bacdaha bidaahiri ku khaas yeel haddana kuwii khaaska ahay oo daahirka ku khaaska ahay sii qeybsamo todobadii oo daahirka ku khaaska ahed todobada kaloo soo hartay hada min iyo ilaa iyo fiiri min allaahi iyo minhu ila llaahi ilayhi ila zaydin ilaykuma kuli damaa'ir kulli waa wada qaadan karaan markaasuu todobadii daahirka ku khaaska aheed haddana sii qeybsanto maa yakhtasu bidarfi bidarfi الzamaan waksus khaas yeel bimud iyo wamundu waqtan waqti ku khaas yeel oo darfu zamaan ku khaas yeel wa birubana waxaad ku khaas yeeshaa munakaran nakira inay weligeed ay jarto wataau taadina lilaahi bay u sugnaatay iyo warab ama wataaa waad dhihi kartaa khaasiyeel lilaahi warabuku khaasiyeel marka fiiri waxa weeyaan kuwii oo daahirka ku khaaska ahay yaa waxay u kala baxaan maa yadkhulu fi jamiici daahir waxaan daahir gaar aan kugu noqonayna daahir oo dhan jaray xataa iyo kaaf iyo alwaaw daahir oo dhan ay jaraan qeybta labaad maa yakhtusu bizamaan waxa weeyaan mud iyo mundu waxaad leedahay maa raأaytu zaydan mundu ana allaha khalaqahu ilaahay markuu abuuray laga soo bilaabo ninkaas maba arkinba marka mud ana allaha ay min khalqi اllaahi iyaahu mudti waxaa waay ay jaraysaa waxay ku khaas noqotay maxaan ku iraahdaa zaban iyo wmaa yakhtasu binnakiraat ruba weeyaan ruba nakiray ku khaas tahay iyo wamaa yakhtasu billaahi iyo warab mudaafan bilkacba mudaafan ila alkacba waxa weeyaan ta tallaahi iyo tarabi lkacba yaad leedahay waxaa la arkay baa layidhi iyadoo si naadirata araxmaan loo leeyahay marka intaas waay maa yadkhulu fi maa laa yakhtasu bidaahiri bicaynihi waa saddexda hore oo xataa ikaafi waaw a ah. maa yakhtasu bizamaani waa mud iyo mundu maa yakhtasu binakiraati waa ruba maa yakhtasu bilafdi اljalaala iyo warabi mudaafan ilى اkacba waa tadi waay ayib intaasay u kala baxaan daahirkii markaasuu ku yiri wksus khaas yeel bimud iyo wamundu waktan ku khaas yeel wa birubana munakaran naakira ku khaas yeel wtaaa wakhususi taaa lilaahi ama lilaahi marka bilaahi ala dhihi lahay wataau tadina lilaahi bay u sugnaatay iyo warab tallaahi iyo tarabi اlkacba iyo tarabii inaad tirahdid intaasay gaar ku tahay markaas marka amhiladoodii waxa weeyaan wax iska sahlan oo adigaba aad aada dareemi kartid waay hadda fiiri eh, mud waaban miithaalinay oo maa ra-aytuhu mud mundu yowmina fiiri markaan mundu yowmina maalinteenaan oo dhan ninkii ma arkin leedahay ayib sidaas oo kale markii aad ta rabtid waxa weeyaan tallaahi la afcalana kada tarabi اlkacbati la uqaatilanaka sidaasaad leedahay almuhim waxa weeyaan waa sidaasay camalka u kala qaadaan markaasuu iri wamaa rawow waxay wariyeen oo min naxwi rubahu rubahu iyo wixii lamid eh rubahu fatan badana ay wariyeen nasrun waa yar tahay kadaa midkan waxaa lamid eh kahaana waa lamid wa naxwuhuna ataa waa yimiday wuxuu leeyahay wixii carabta laga maqlay in ruba ay ku jareen ee damiir lannahu daahiray gaar ku yahay in rubahu la yihahdo damiir la geliyo naadir weeyaan wamaa rawow waxay wariyeen oo min naxwi qowlihim rubahu fatan shaab badana ay yidhaahdeen nasrun waa yartahay tahay midka midkan waxaa lamid e eh, kahaa in la yidhaahdo kaf oo ku khaas aed kalbadri kaلshajarati kaاlcilmi kaafka isim daahiray ku qaasee inay in damiir la geliyo oo kahaa kahii kahuu in la yidhaahdo waa yar tahay markaasuu ri kadaa kahaana waa lamid wanaxwuhu ataa mid asiga lamidina waa yimiday oo ka in la yidhahdo hadda waxaa weyaan markii fuqahada ay faraaidka ka hadla ninkii minhaajka wax ka akhristay markuu qoladii soo tiriyo wasudusu lihaaulaai lahum kahum wa macahum kadaa ou leeya kaafuu gelinaya markuu uu tirinayo kahum wa bintun kahum wa bintin wax saas oo kale uu leeyahay marka wuxuu leeyahay mithaalkeeda waxaa kamid ah rubahu oo nakira la geliyo waxaa kamid a ah baa layihi qowl shaaciri waahin ra-ubtu washiikan sadca acdumihi wa rubahu caiban anqadtu min caabih marka fiiri maxalu shaahidka waxa waaye wa rubahu caiban mid macnaha oo oo macnaha dhib ku dhacay muxuu badan yahay buu ku leeyahy anqadtu min caطabihi mid halaagsami laha caطabka waa halaag yuu leeyahay marka ruba waahin badana mid daciif ah ra-ubtu washiikan aan macnaha aan kabay sad a cadumihi lafihiisa kala dilaacooda wa rubahu caiban mid halaagsamaya muxuu badan yahay anqatuu min caabihi wa rubahu daasaa loo jeedaa oo caiban markaas isimka looga dhigay tamyiis waxaa lamid a buu leeyahay in kahaa la yidhaahdo waxaa lagu miithaaliyey khalla dhanaabaati shamaalan kathaba wa uma awcaalin kahaa aw aqraba khallaa wuu yeelay uu iska yeelay adhanaabaat meesha la yidhaahdo shamaalan bidaxduu iska yeelay kathaban u dhow wa uma awcaalin meesha la yidhaahdana kaha iyadoo kale ow aqraba mid ka dhow ninaa wuxuu leeyahay cawlkii aan eryanaynay meesha ah, la yidhah danaabaad wuxuu ka maray buu leeyahy dhinaca oo macnaha eh, eh, wuquuyu ka maray meel u dhowna ka maray uma awcaal meel la yidhaahdana sida meeshaas oo kale agteedu hadana sii maray ama waa ka dhow yahay tilmaam waa nin oo ugaarsada uu tilmaamay marka macalushaahidka waxaa waaye kahaa kahaa uu yiri kahaadaas macnaha waxa weeyaan ka danaabaad inuu yihaaho algeliyaa aheedo isimka ou cadee wa naxwuhu ataana wuxuu u jeedaa midkaas mid lamid en shicir waa laga maqlay oo wuxuu iri walaa taraa baclan walaa xalaaila kahu walaa kahuna ilaa xaadila walaa taraa ma arkaysa baclan mid lab ah walaa xalaaila mid oo dhidiga kahu asigoo kale ah macnaha eh, waxaa waaye baciidki walaa kahunna midka dumaryaalkiisoona ka arki maysa ilaa xaadilan mid aad ugu masayraha oo ilaashanaya mooye mid asigoo kale la arki maysid macnaha waxa weeyaan xayawaanaadka kale way iska celiyaan macnaha saas waay ximaarka waxshiga wuu ku dadaalaa in asiga cid kale ayna soo gelin maxalu shaahidka waxaw kahu kahuna ou isticmaala loo jeeda marka alkhulaasa waxa weyaan xuruuf aljar macaanideeda musanifka asaa geli doono xaraf kasta wuxuu macno leeyahay laakiin hadda waxawa tiradoodii iyo qeybtoodii buu kuu sheegay in daahir wax daahir jaro iyo wax jaro maxaan ku irahdaa iyo wax oo maxaan ku irahdaa damiir jara kala baxaan kuwa daahirka kasii jira hadana qeybyaal u sii kala baxo macaanideedana waa imaan doona wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin